alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaan tembiihinayaa dersiga aynu soo marray oo tilmaamaya laa yaxillu lilmar'ati an tasuuma wa zawjuha shaahidun ila biidnih soonka sunnaha in loo jeedo sheikhu waa caddeeyey oo baabka ayuu baabaystay xadiidka riwaayaadkiisa qaar ka midayna ku soo aroortay fii hayri ramadaana ramadaan waxaan ahayn marka halkaas ayaa qaadanayaa ee ka la diidayaa inay tahay soonka sunnaha ah ka warran soonka qadaaga soonka qadaagaa culammadu waxay yidhaahdeen haddii wakhtigiisu aanu mudayaq noqon waxa uu la mid noqonayaa sunnuhu la mid noqonayaa siduu idan ugu baahan yahay laakiin waqtigiisu hadduu mudayaq noqdo wakhtigiisu cidhiidhi noqdo xaalka caynkaasa waa soomaysaa biduuni idni waxaynu jeegnaa mudayaqa qofka marka soon ka tago faral ahi intaan ramadaanta kale soo gelin waa inuu qalleeyaa oo haddii la yidhahdo way iska sii daysnaanaysaa dee waxay noqonaysaa markaa soonkii inaan markaa xilli aynu ku qaydnayn taasna waxaa ka imanaysa markaa qofkii sanawaad inuu iska daayo baa ka imanaysa marka maa bayna ramadaanayn labada ramadaan inta udhaxaysa waa inuu qalleeyaa hadduu kari karayo saas aawadeed baa caaisha radia allaahu canha wa ardaaha ay tidhi soon baa iga tegi jiray dabeedna maan awoodi karaynin inaan qalleeyo limakaani min rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam ila fii shacbaana bisha shacbaan mooyaane wakhti kale inaan qalleeyo ma kari karayn yacni si aan markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni markaa aanan markaa waxaweye u dhibin oo wakhti marka uu irabo maanic iska hortaaga aanu markaa u imanin baanan xilli kale u soomi jirin marka ilaa shacbaanta dambey dibdhigi jirtay yacni marka caaisha radia allahu canha wa ardaaha hadduu nebigu joogo calayhi salaatu wasalaam hadduu nebigu joogo ilaa wakhtigaasay dibdhigi jirtay marka xaaladda marka shacbaan ay gaadho wakhti kaloo ay u dibdhigtaa inaan u hadhin baa laga fahmayaa laga qaadanaya marka saas aawoodee xilliga ka horreeya wakhtigaas mudayiq buu noqonayaa wakhtiga aanu mudayaqa noqonin ee muwasaca uu iska yahay oo xilli badanoo la qalleeyaa u harsan yahay xaaladda caynkaasa maalintaa khusuuskeeda inay soontaa qallihii ay soontaa wuxuu u baahan yahay idan buu u baahan yahay waayo xilligan inay soontaa ee hore ee aanu mudayaqa noqon waxay ka dhigantahay sidii sunnihii oo kale ayuu shabbahayaa yacani wuxuu ka shabbahayaa xaysiyada wakhtiga markaysa marka wakhtigan hore in la qalleeyaa inaanay waajib ahayn in la qalleeyaa waajib ha ahaato laakiin xilligan hore in la qalleeyaan waajib ahayn saas aawadeed buu marka halkaa ka shabbahaya sunnihii shabbahaya laakiin markuu mudayaq noqdo idan uma baahna soonkii qallaha ahaa baabka saddex boqol iyo sagaaliyo soddon baabu karaahati salaati bixadrati alطacaami wanafsu tatuuqu ilayh baabu karaahati salaati salaada in la kahanayo oo la karaahiyaysanayo ayuu u baab yahay bixadrati atacaami cuntada markaysaa markaa joogitaanka ay joogto meel cuntadii markaysaga ay taallo la soo dhigay in salaaddii la tukado in la karaahiyaysanayo wa nafsuhu tatuuqu ilayhi la tukado wa nafsuhu walxaal nafsuhu qofka naftiisuna tatuuqu ilayhi cuntadan ay jeceshahay oo u hiloobayso oo hamuun u qabto cuntadan tatuuqu ilayhi ay tashtaaqu ilayhi yacni marka cuntadii buu u baahan yahay inuu cuno cuntada aad iyo aad buu u jecel yahay oo hamuun buu u qabaa aw maca mudaafacati alakhbathayn ama labada xunxun inuu markaa daafacayo ou isleeyahayeena yaynay soo bixin ou iskiijinayo is adkaynayo xaaladda caynkaasa salaaddii inuu tukadaa inay karaahiya tahay wa humaa labada shay ee xunxumi albawlu waalghaa'id waa kaadidiiyo saxarada weeye akramakum allah bimacnaa qofkii oo markaa xaajadii bini aadamku hayso oo xaalatulmudaafaca ku jira isgiijin iyo is-adkayn waxyeyna kaa soo bixin xaaladdaa isagoo ku sugan inuu tukadaa waa laynoo diiday yadana xadiiska iyodabcadaha qaarkoodna waa can caaishata radia allaahu canha qaalat samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul caaisha waxay tidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo laa salaata bixadrati atacaam laa salaata salaadi ma jirto bixadrati atacaam yacni meel cuntadii marka ay taallo ay xaadir tahay oo joogto bimacnaa ku sugan tahay cuntadii oo lasoo dhigay mawdica caynkaasa yacni gudihiisa salaadii markaa ma jirto ee waa in cuntada lagu bilaabaa wakhtiga cuntada lasoo dhigay walaa huwa yudaaficuhu alakhbasaan salaadina ma jirto isaga oo walxaal huwa yudaaficuhu alakhbasaan isagoo labadii xunxun markaa waxaa daafacaya oo yacni marka adkaynaya oo celcelinaya xaaladda caynkaasana marka waxa wax salaada ma jirto yacni inuu tukada ma aha waa nafyun yuraadu bihi annahyu bimacnaha tukannina iyadoo cuntadii la soo dhigay hana tukanina iyadoo yani markaa yacni ay idin hayso labadaasi marka idin daafacayaan oo idinkuna aad daafacaysaan bimacnaa waxa weeye aa u baahan tihiin inaa xaajo gudataan oo dabeedna marka waxa weeye baahidaa saa u tihiinna ay daran tahay oo xaalatulmudaafaca ay ku jirtaan xaaladdana ha tukanina rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaa la rabaa qofku markuu salaadii tukanayo inuu salaaddii ku khushuuco oo wixii mashquulinayey iska reeba ayaa la rabaa iyadoo wax kale ay mashquulinayaan qofkii oo salaaddii khushuucdii aynay soo xaadiraynin xaaladda caynkaasi inuu tukadaa ma fiicna waxaa la doonayaa waxaan inuu iska soo reebaa la rabaa nafyiga in sideeda loo daayo oo nafyi lagu fasirana waa surowdaa oo lagu fasiro in laga tilmaamayo nafyu kamaal laga tilmaamayo walaya salaadii ma jirto waxaa looga jeedaa bimacnaa salaad kaamila abaan ah jirin yani salaadii ma jirto ila nafyigu mar wuxuu noqdaa in wujuudka la nafyinaayo marna sixada marna kamaalka wannafyu lilwujuudi uma asixa uma alkamaali farcayanna rutba wannafyu lilwujuudi uma asixa nafyigu mar wuxuu u sugnaadaa wujuudkoo shayga jiritaankiisaa la nafyinayaa marna sixada ayaa la nafyinayaa asixitaankiisa uma alkamaali farcayanna rutba marna kamaalkiisaa la nafyinayaa dhammaystirankiis jiritaankii waa jiraa asixitaankii waa jirtaa laakiin kamaalkii baan jirin markaa salaad kaamila a baan jiraynin iyadoo cuntadii la soo dhigay waana markaa uu cuntada u baahan yahay ee qofka markaa naftiisii cuntadii ay jeceshahay inuu cuntada cuno u jecel yahay xaaladda caynkaas waayo xaaladdaas waxaa niyaddiisu ku fakeraysaa oo qalbigiisa ku sugnaanaya cuntadii baan ka baxay haariban sida badan dee cuntadii la soo dhigay ya oo salaad loo kaco yacni waxa weye wakhtigii waa ku dheeraan karaa cuntadii waa ka fekeri karaa talo anwaacdu waa maxay talo caynkan waxa weeye markaa waxaa laga yaabaa in markaa mashquul uu noqdo mushawash alfikri fakarkiisii tashwiish inuu galo ayaa laga yaabaa kii kaadii ama saxara ay hayso oo isaguna celcelinayo iska adkaynaya inay soo baxdo isaguna salaad kaamil a ah male aksarka culammadu nafyiga waxay u fasireen kamaalka in la nafyinayo laakiin daa'ifo yar baa yidhi ma ansaxayso qolada daahiriyada ah laakiin jamaahiirta culammadu salafan wa khalafan waxay yidhahdeen waa asaxaysaa haddii marka waxa weeye akhbasaanku aynay soo bixin walow xaalatulmudaafacaha ku jire waa ansaxaysaa laakiin kamaalkii baa ka dhiman oo salaaddii waxay noqonaysaa in naqsi ku sugan yahay saasay noqonaysa waxaa laga cabbiray walaa huwa yudaafichu alahbathaan ay walaa salaata wa huwa yudaafichu lakhbathaan yacnii isagaoo walxaal huwa yudaafichu lakhbathaan aniga lafteeda labada nusqo mid ahaan baa qoraysa wa huwada yacnii salaadina ma jirto yacni iyadoo markaa uu akhbathaanka markaa ay daafacayaan walaa huwa yudaafichu lakhbathaan akhbathaanku ay daafacayaan ay daafacayaan akhbasaanka faacilkii ah akhbasaanku ay daafacayaan yacni isaguna waa daafacaya baa looga jeeda mufaacala laga cabiray waayo mufaacaladu waxay tilmaamaysaa yacni mushaarakatu lfaaciliyati walmafcuuliya yacni labada marka waxa weeye faacilnimadii iyo mafcuulnimadii in la wadaagayo ayay tilmaamaysa iyaguna waa daafacayaan isaguna waa daafacaya waa iska jirayaan waxay doonayaan inay soo dhaafaan inay soo baxaan isaguna wuxuu rabaa inaynay soo bixin yaa marka iscaabin baa ka jirta marka xaaladda kaadida ama saxaradu hayso marna xaalatulmudaafacay gaadhay marna xaalatulmudaafaca ma gaadhin haddaan xaalatulmudaafaca aynay gaadhin oo un yaroo dareena ay tahay laakiin waxa mudaafaca aynay gaadhin dhibi kuma sugnaa ma layska tukan karaa laakiin markay xanuujinayso oo xaalatulmudaafaca ay gaadho xaaladda caynkaasa waxay noqonaysaa inaanu tukan ee waxa markaa dhibta uu dareemayo inuu iska soo reebo dantiisa soo dhammaysto xaajat alinsaan soo guto dabad markaa isagoo faariq albaal ah isagoo markaa niyadiisii ay tashuush aynay lahayn salaaddii uu galo labadan shay waa la sheegay culammadu waxay yidhaahdeen waxa kaloo la mid noqonaya wax kastoo iyaguna tashuushkaasoo kale sababi kara ya iyadana waa in saasoo kale uu qofku marka weeye iskaga soo reebaa suu salaaddii aynu waxaasi uga mashquulin baabka saddex boqol iyo afartan baabunahyi can rafci lbasari ila alsamaa'i fi asalaa reebista la reebaayuu u baab yahay can rafci lbasari aragga in sare loo qaado ila asamaa'i xagga samada sare loogu qaado fi salaati salaadda gudaheeda iyadoo salaaddii lagu jiro inuu qofku markaa araggiisa sare u qaado oo cirka iyo eego in laynoo diidaayo ayuu u baab yahay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can anas ibni malikin radi allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam maa baalu aqwaamin yarfacuuna absaarahum ila asamaai fii salaatihim maa baalu aqwaamin rag xaalkoodu muxuu yahay raggaasoo yarfacuuna absaarahum sare u qaadaya indhahooda ila asamaa'i xagga samada sare ugu qaadaya fii salaatihim salaadooda gudaheeda fashtadda qowluhu fii dalik fashtadda waxa darraaday qowluhu hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee waciidkaa ku saabsanaa hadalkii nabiga sala allahu alayh wasalam ee yacni waciidka sheegayey iyo nahyiga ayaa adkaaday oo darraaday fii daalika arrinkaa sha'nigiisa iyo markaa gudihiisa yacnii in indhaha sare loo qaado iyo aragga sare loo qaado oo xagga cirka la eego oo la daawado salaadda gudaheedii xataa qaala ilaa uu yidhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam layantahunna can dalika aw latukhtafanna absaaruhum layantahunna ka reebtoomeen oo ka reebtoomeen oo ka reebtoomeen can dalika arrinkaa ka reebtoomeen oo ka hadheen yacni iska daayeen inay araggooda sare u qaadaan oo xagga sare ay eegaan iyagoo salaadda ku jira aw latukhtafanna ama la dafee oo la dafee oo la dafee oo laga qaadee absaaruhum aragyadooda rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu reebay oo diiday iyadoo salaadda lagu jiro in xagga sare la eego oo samada la eego inuu nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam inuu taa nahyioo reebay ayuu xadiidku tilmaamaya waxaanuu sheegayaa waciid arrinkaa ku sugan buu sheegaya inuu ciqaab ugu goodiyey ayuu sheegaya marka waxaa laga qaadanayaa in salaadda marka lagu jiro aragga sare loo qaado cirka la eego oo xaggaa sare la eegaa ama saqafka ka sarreeya qofku u eegaa isagoo salaadii ku jira inay tahay mid xaaraanaan bannaanayn xaaraan inay tahayna waxaa laga qaadanayaa waciidka iyo goodiga ku sugan layantahunna can dalika aw latukhtafanna absaaruhum yacnii arrinkaa ka hadheenoo iska daayeen ama indhahooda laga qaadi doonaa laga dafi doonaa araggooda markaasay waxba arki waayi doonaan dee arrinka sidaa loogu goodiyeyna inuu noqdo shay marka karaahiya ma suuragal ahee wuxuu noqonayaa mid xaaraanu noqonaya laakiin culammadu markay karaaha ka cabirayaan waxay u jeedaan yacni markaa in badanoo ka midi karahatu taxriim bay u jeedaan laakiin sheikhu baabka wuxuu inooga cabirayba nahyi saasuu ka cabiray waayo hadalladan baa marka waxay noqonayaan macna nahyi bay noqonayaan nahyi qaar la macno ah ya saasay markaa noqonaysa wakhtiga la diidayaana waa waqtiga salaada lagu jiro ayaa la diidayaa in eh, aragga sare loo qaado xaggaa sare la daawado ama saqaf ha ka sarreeyo ama bannaanba ha joogo cirka ha arkaye yacni taas ayaa markaa la diidaya wakhtigaan salaadda lagu jirin ka warran haddaan salaada lagu jirin dhibi kuma sugnaa in markaa samada la eegaa wax dhibi kuma sugnaa waxay soo naqliyaan wadaadda ay yidhaahdeen afartan sano cirka ma eegin yaa afartan sano aragooda sare umay qaadin oo cirka may eegin calaa kulli xaal taa fadiila kuma jirto oo cirka in la eegaa dee dhibi kuma sugna wakhtigaan salaad lagu jirin qad nara taqalluba wajhika fi asamaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam yacnii cirka in la eego lagu cibro qaatana dee adilada qaarkeed baa inoo sheegaysa yacni marka in la eego yacni aafaaqda dhulka cirka yacni markaa mid walba lagu cibro qaato oo laga fekero tafakaruu fi khalqi illaah wala tafakaruu fi illaah yacni marka khalqiga ilaahay ka fekera wala tafakaruu fi illaah yacni allaha ka fekerina ama riwaayada kale sa ku soo aroortay walaa tafakaruu fii daati illah marka calaa kulli xaal wakhtiga kale waa la eegi karaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen ducada ma la haleeshiinaya oo wakhtiga ducadoo kale ma la odhanaya iyaduna waa karaahiyo oo markaa dee aragga in sare loo qaado ma aha sidaas ma la odhanaya calaa kulli xaal taas ducada yacni xadiis yani ku saabsani ducada haddaanu asixin markaa mid yacni salaadda looga qiyaas qaadanayo ma aha mid salaadda looga qiyaas qaadanayo ma aha ducada aan salaad lagu jirin waayahay qofku markuu tukanayo xagguu eegayaa marka bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen wuxuu eegayaa hortiisa ayuu eegayaa culammada qaarkoodna waxay mawdica sujuudihi buu eegayaa meesha sujuuddiisu eegayaa fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam waana dhici jirtay yacnii wakhtiyada qaarkood nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu tukanaayo ataxiyaadkoo kale wuxuu eegi jiray yacni fartiisa ayuu eegi jiray almusabbixa ayuu eegi jiray aanu aragga ka gudbin jirin marka saxaabadu inay eegaan nebiga calayhi salaatu wasalaam si ay salaadda ugu daydaan waa samayn jireen salaaddu markay sirriyo tahay maxaa ku garan jirteen baa lagu yidhi saxaabada qaarkood lagu yidhi in nebigu qira'a akhrinaayo waxaanu ku garan jirray bay yidhaahdeen bidiraabi lixyati yacnii dhaqdhaqaaqa uu marka waxaweye garhkiisu dhaqdhaqaaqayo baanu ku garan jirray bay yidhaahdeen marka qofku markaa inuu yacni eego yacni imaamka marka uu eegto xagga ka horraysa uu eego mawdica sujuuddiisa uu eego weeyaan laakiin markaa inuu sare u qaado aragga maaha jeesjeesiga arrinka ku saabsanna baabkan soo socda ayuu kaga hadlayaa sheekhu baabka saddex boqol iyo koob iyo afartan baabu karaahati liltifaati fi salaati ligayri cudrin jees jeesiga ama milicsiga inay karaahiyo tahay buu u baab yahay fi salaati salaada gudaheeda yacni la jeesjeesto ligayri cudrin cudurdaar la'aanna loo jeesjeesto cudurdaar la'aanna loo jees jeesta inay karaahiyo tahay ayuu u baab yahay xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo afar iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo sagaal iyo siddeetan can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi sa'altu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam can iltifaati fi lsalaa waxaan weydiiyey rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam can ililtifaati fi asalaati salaadda gudaheeda in la milicsado ayaan markaa nebiga su'aalay calayhi salaatu wasalaam an waxaa ku bannaan inaad seeda u dayso oo sukuunkeedii u dayso oo kasratu takhallus aanad gelin iyo inaad kasratu takhallus gelisaa labaduba ku bannaan labada waa fasiix can liltifaati inaad tidhaahdo iyo cani liltifaati aad tidhaahdo labaduba waa jaa'is sababtuna waxa weeye iltiqaa'u saakinayn baa dhacay oo laamkuna waa reebnaa nuunkuna waa reebnaa waa iltiqaa'u saakinayni calaa hayri xaddih yacni laba saakin baa kulmay calaa hayri xaddihimaa bay ku kulmeen ashyaadii la saamaxayay waxaan ahayn markaasaa waxaa la sameeyey taxriik oo nuunkii baa markaa la xarakeeyey kasratu takhallus baa la keenay canil bay noqon lahayd marka haddana laba saakinoo kalaa kulmay laamkii oo reebban iyo laamka kaleoo ka dambeeyo isaguna reebban laba laam yani reebban baa isku xiga hamzada wasli weeyaan way dhacaysaa markaasaa isagana kasratu takhallus la keenay laamkii baa la hoos dhigay waxaa ku bannaan kasradii nuunka inaad baaqi yeesho iska dayso waxaa kale ku bannaan inaad tidhaahdo waxa weeye markaa inaad reebitaankeedii u dayso aad reebto waayo xaajadii keensan lahayd oo iltiqaa'u saakineynka ahayd meesha waa ka baxdo laamkii hadda waa xarakaysan yihi waa hoos dhigan yihi maadaama laamkii xarakaysan iyo hoos dhigan yahay waa mutaxarikee xaajo keensanaysa in la hoos dhigaa meesha ma taal waa mutaxarik sida kalena waxay ku dhisan tahay cadam alictidaad bilcaarid xarakada marka uu ku hoos dhigan yahay waa xaraka oo soo daridaye asaalatan waa reebnaa waalaslu anlaa yuctada bilcaarid asalkuna waa inaan la tirsan caaridka marka waxaad odhan kartaa can liltifaati ayaad odhan kartaa waa yahay waxay tidhi waxaan weydiiyey rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam can ililtifaati fi asalaati salaadda gudaheeda in milicsi la sameeyo la jeesjeesto faqaala waxau ihi nebigu calayhi asalaatu wassalaam huwa ikhtilaasun yakhtalisuhu shaytaanu min salaati alcabdi huwa ikhtilaasun waa dafid weeye yakhtalisuhu u dafayo ou dhufsanayo ashaytaanu shaytaanka ayaa dhufsanaya min salaati alcabdi salaaddii addoonka wax ka midu dhufsanayaa markaasaa addoonkii uu sii eegaya rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey xadiiska xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye markaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam jeesjeesigaa la jeesjeesanayaa salaadda gudaheeda in naqsi salaaddii ku imanaya inay tahay saasuu markaa tilmaama si sariixa nebigu uma nahyiin uma reebin xadiiskan ma odhan markaysaga laa taltafituu fi salaa saa ma odhan laakiin wuxuu tilmaamay naqsi salaaddii ku imanaya ay tahay oo shaytaanku salaaddii addoonka wax ka dhufsanayo wax ka mida u dhufsanayo marka waxaa laga qaataa inay karaahiye tahay marka haddaan cudurdaar keensan in la sameeye maaha laakiin haddii cudurdaar jiro iltifaatka waa la samayn karaa xadiiskii sheegaayay nebiga calayhi salaatu wasalaam maalin buu salaadda laga horgalay abubakar baa salaaddii la yidhi tuji salaaddii buu abubakar markaysaa markaa tujiyey isagoo salaaddii ku jiraa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo galay safafkiibuu soo dhex galay ilaa safka hore uu imanayo markaasaa waxa weeye dadkii yacni sacabada markaa inay boodiyaha ku garaaceen miyey ahayd adigu garaac bay sameeyeen dabeed markaasuu ka dareemay abubakar in wax soo kordheen dabeedna markaasuu milicsaday iltafat dabeedna wuxuu arkay rasuulka sala allahu alayh wasalam markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu markaa dee waxa weeyaan u baneeyey yacni markaa dacal dabeedna nebigaa soo galay nebiga ayaa markaa salaaddii yacni markaa tujiyey marka dambe ku tambiihin doonaa inay tasbiix la yimaadaan haddii salaadda wax ku soo kordhaan calaa kulli xaal waxaan u jeednaa nebigu kuma inkirin calayhi salaatu wasalaam abubakar inuu xaaladda iltifaat la yimi yacni cudri baa keensaday iltifaatka waxay dadka qaar u yaqaaniin in ilqoodha wax laga eego iyadoo wejiga aan la dhaqaajin laakiin iltifaatka ta looga jeedaa taas maaha iltifaatka la sheegaya waxay tahay waa in wejigii la yaro iiliyo ayaa laga tilmaamaya ta karaahiyada noqonaysaana taas weeye marka ay xaaraanta gaadhaysa bannaanaanayna waxay noqonaysaa waa haddii qofka sadrigiisa ama laabtiisu qibladii ay ka weecato hadduu qibladii markaysaa markaa laabtiisu ay ka weecato qibladii ay noqoto inay ka jeesato laabtiisu xaaladda noocaasa waxay noqonaysaa dee salaaddii inay ka burayso marka waxay noqonaysaa ti xaaraanta ahayd bay noqonaysa waa iltifaatinka iltifaati saclabi waa kii ay ku soo aroortay yacni marka waxa weeye jeesjeesi la mida ka yacni marka dawacadoo kale la mida dawacadu de marka qoortay jeedisaa soo maaha wejigay marba gees yacni u yara eelisaa marka calaa kulli xaal waa la nahiyey laakiin nahyiga culammadu waxay dhaheen waa karaaho yacni marka macno nahyi laga qaadanayo ama nahyi sariixba soo arooro waxaa laga tilmaamayaa inkii looga jeedo inuu karaahiye yahay haddii aan markaa qibladii aanu ka jeesan oo laabtiisa aynay ka jeesan qiblada waxay noqonaysaa karaahiye noqonaysa haddii cudurdaar la-aan ay ku dhacday haddii bicudurin ay ku dhacday iyadu waa ka hadhan tahay xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo shan iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo sagaashan wa can anasin radia allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam iyaaka waliltifaata fi asalaah anas waxa uu yidhi ee rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu igu yidhi iyaaka waliltifaata waxaan kaaga digayaa jeesjeesiga fi salaati salaadda gudaheeda aad jeesjeesato fa ina aliltifaata fi asalaati halaka waayo salaadda gudaheeda in la jeesjeestaa halakatun waa halaag weeye waa waxuu xalaagaya fain kaana laabudda haddii uu markaa yahay iltifaatka ama jeesigu salaadda gudaheeda la jeesjeestaa mid lagama maarmaan ay tahay inaad samaynayso fa fi tatawuci laa fi lfariida sunnaha dhexdiisa ku samee oo faralkaha ku samaynin rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiiun xasanun saxiix waa xadiiun xasanun saxiix buu yihi waa xadiis oo saxiixa kolay nusakha tirmidiga iskhilaafsan ee nuskhooyinka qaarkood xasan keliya ay qorayaan oo sida sheekh albani marka uu yidhi wuxuu yidhi marka tabcadaha qaarkood sida marka tabcatu buulaaq oo kale xadiisun xasan bay qoraysa yacnii haamishkeedana waxaa ku qornaa yacni hariib yacni ayaa ku qornaa hariib oo keliya in la yidhaahdo marka nusakha tirmidiga ayaa marka iskhilaafsan oo hariib marka keliya marka la yidhahdana macnihiisu wuxuu noqonayaa waa daciif ayuu noqonaya gharaabada tirmidi culammadu waxay yidhaahdeen haddii xasan ama saxiix ay raacayso ghariib uu ku daro marka tadciif sheegi mayso laakiin ghariib keliya hadduu yidhaahdo waxay la macno tahay waa daciif yacnii xasan iyo saxiix toonna haddaanu la socono ghariib oo keliya uu yidhaahdo waa qaacido isagu isticmaalo oo lagu ogaaday sheekh albaanina sheegay wey culamo kaleoo saasoo kale isticmaalaana waa jiraan oo markaa waxa hariib wax ku daciifiya ama ibnu kasiir ha noqdo ama markaysa markaa culamo kale ha noqdaan laakiin badiba culammadu hariib uma isticmaalaan macna tadciif uma isticmaalaan marka nusakii tirmidiga calaa kulli xaal kala duwan oo qaarba si ay ku qornayd sheekh albani waa daciifinaya waxaanu markaa odhanayaa yacni dacfi baa ku jira iyo inqitaac labadi baa ku jiraan saas aawoodee xadiiskani ma asixin saasoo odhanaya marka wejiga odhanaaya waa hariib keliya ayaa xadiidka u ansabsan marka xadiidkani ma asixin oo ma sugna baabka saddex boqol iyo labiyo afartan baabunahyi can isalaati ila alqubuur reebista salaad la reebaayuu u baab yahay ila alqubuuri xagga xabaalaha loo tukado reebista la reebaayo ayuu u baab yahay xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo lix iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo koob iyo sagaashan can abi marsadin kannaazi bni lxusayn radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul abi marsad waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam yaquul xaaluu odhanaayo laa tusalluu ila alqubuur ha u tukannina xagga xabaalaha walaa tajlisuu calayha ha ku fadhiisannina xabaalaha korkoodana ha ku fadhiisannina rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani waxa uu sheegayaa laba masalo masalada koowaad waxay ku saabsan tahay eh, xagga xabaalaha inaan loo tukan oo iyadoo xabaala kaa horeeyaan aanad salaaddii tukan oo waxaa la reebayaa salaad in lala yimaado iyadoo hortaada qubuura yihiin waxaana looga jeedaa qubuuro curfi ahaan ku dhow baa laga tilmaamayaa wax u dhaxeeyaana ayna jirin laakiin xabaaluhu hadday ka durugsan yihiin waxba kama saara ama xabaaluhu aynay muuqanayn ama meel maqbara ah waa ka horraysaa laakiin gidaar baa ku xidhan xabaaluhuna muuqan maayaan xaalaadka noocaasoo kale ma soo geliyaan saas aawoodee haddii masjidka hortiisa ay xabaalo yihiin waa in gidaar kale lagu xidhaa si aan xabaaluhu u muuqanin gidaarkaasina gidaarka masjidka maahay waa gidaar kale oo ka baxsan weeyaan salaadda janaasada qofku hadduu aasan yahay in lagu tukadaa waa bannaan tahay qabrigii inta la dul tago lagu tukado salaatuljanaaza waa bannaan tahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa sameeyey oo waxaa jirtay qof dumara oo masjidka xaadhi jirtay baa jirtay markii dambey goor habeena geeriyootay qofkii dumar ee masjidka xaadhi jirtay masjidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam asxaabtii nebigu calayhi salaatu wasalaam habeennimadii bay aaseen nebiga calayhi salaatu wasalaam baa qofkii dumar ahayd ayuu waayey markaasuu gabadhii caynka ahayd meeday markaasaa lay way dhimatay dabeedna waa aasnay ma ay soo ogeysiisaan buu yidhi markaasay habeen bay ahaydoo waanu markaa aasnay bay yidhahdeen wuxuu yidhi dulluunii calaa qabriha itusiya xabaasheedii nebiga calayhi salaatu wasalaam xabaashii baa la geeyey waxaa la yidhi xabaasheedii waa tan markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam salaatuljanaasu ku tukaday xadiiska waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a qof aasan in lagu tukan karo haddaanu qofka markaa salaaddiisii aanu ka soo gelin oo aanu markii hore ku tukan salaadda goortii qofka la aasayna ay dhoweyd in xabaashiisa inta la tago lagu tukan karo waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa laa tusalluu ila alqubuur inaynay soo gelin salaatuljanaasaha lagu tukanayo qofka xabaalan ee aasan lagu tukanayaa inaynay soo gelin laa tusalluu ila alqubuur culammada qaarna waaba ka camimaan oo waxay yidhahdeen salaatuljanaasu waa ka reebban tahay oo cumuumkaa ma soo gelaysay yidhaahdeen jumhuurka culammada ama in badan oo ka midi ee waxay ku gaar tahay salaadda la reebaya daatu rukuuci wasujuud tii rukuucda iyo sujuudda u saaxiibka ahayd bay ku gaar tahay laakiin salaatuljanaaza soo geli mayso farqina ma kale laha bay yidhaahdeen inay markaa tahay maqbuuro iyo inay mawduuco tahay mawduucatun cala annacshi inay maqbuuro tahoo yacnii qofkani uu aasan yahay oo xabaal ku jiro iyo inuu meyd yahay naxshka saaran farqi maka lahaa bay yidhaahdeene xabaalaha waa lagaga tukan karaa salaatuljanaazah saasaa culammada in badan oo ka midi mareen daa'ifo aan badnaynoo culammada ka midi way kala farqiyeen salaatuljanaasihi oo waxay yidhaahdeen qofku markuu xabaalan yahay ayay ku soo aroortay axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ee sheegaysa inuu ku tukaday isagoo qofkii xabaalan markaana waxa weeye xadiiskaasay leedahay lagu gaaryeelaya laakiin markuu qofku meyd yahay oo naxashka saaran yaho weli aan la xabaalin xaaladda caynkaasa meesha xabaalaha waa inaan lagaga tukan ee laga durkiyaa oo meel kale lagaga tukadaa qiyaaska looga qiyaas qaadanayo markuu qofku meyd yaho weli aan la xabaalin iyo marka la xabaalo xabaal uu ku jiro in laysaga qiyaas qaataana sax ma noqonaysay yidhahdeen waa qiyaasun maca alfaariq oo faariq muctabara u dhexeeya faariqa muctabarka u dhexeeyana waxay tahay qofkan meydka aan weli la aasin waa la naqlin karaa xabaalaha waa lagala durki karaa waa laga baydhin karaa laakiin qofka xabaalan lama rari karo yacnii meella looma naqlin karo marka labada suuro way kala duwan yihiin oo farqi muctabara u dhaxeeya weliba xadiis soo aroorayna waa jiraa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu reebay salaatuljanaasaha xabaalaha dhexdooda in laga tukado xadiis markaa diidaya ayaa jira sheekh albaanina uu quweynayo oo kitaabkiisa taxdiiru saajidka ayuu markaysa markaa ku tafsiilinayaa waxaanu tilmaamayaa xadiiskaasi inuu markaa qawi yahay oo loo daliishanayo hadduu xadiiskaasi asaxo masaladii waaba caddahoo xadiiska kale farqiyey calaa kulli xaal salaadaha kale daaturukuuci waasujuudi waa inaan xagga xabaalaha loo tukan oo iyadoo xabaalihii kaa horreeyaan aana tukan looma jeedo qofku markaa inuu xabaasha u niyoonaayo ta la reebayaa taasun inay tahay laakiin suura ahaan iyo muuqaal ahaan inay noqoto inay salaadaadii xaggii xabaalaha ay u socoto oo yacni markaa xabaalihii ay kaa horreeyaan taasaa la diidaya yacni tashabbuha dadkii markaysaga xabaalaha caabudayo suurad ahaanna qofku u ekaanaya culammada qaarkood waxay yidhahdeen salaadu waxay noqonaysaa baatilay noqonaysaa oo nahyigu wuxuu keensadaa fasaad annahyu yaqtadii alfasaad nahyigu fasaad ayuu keensadaa culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya tasixu maca alismi waana siday culammadu u badan yihiin inay dembi la jidhkii asixinayaan laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen salaaddu waxay noqonaysaa baatil ay noqonaysaa bay yidhahdeen sida xanaabiladoo kale walaa tajlisuu calayha masalada xadiiskanna tilmaamaya waxay ku saabsan tahay xabaalihii in la ixtiraamo oo xabaalaha lagu dul fadhiisan ee culammada qaarkood waa oo waxay ku awileen fadhiga la diidaya waxaa loo jeedaa dusheeda xaajaha ku gudanina oo ku kaajinayo wixii la ah laakiin sida xaqiiqadaee daahirka ah in lagu xambaaraa saxan oo markaa la yidhaahdo waxaa la diidayaa fadhiga lagu fadhiisanayo ayaa markaa la diidaya baabna waa inoo soo socdaa inugu dhow oo baabu taxriimi aljuluusi calaa qabrin halkaasaynu kusii arki doonaa insha allahu tacaala baabka saddex boqol iyo saddex iyo afartan baabu taxriimi almuruuri bayna yaday almusalli in la mara inay xaaraan tahay buu u baab yahay bayna yaday lmusallii qofkii tukanayay hortiisa in la maraa inay xaaraan tahay ayuu u baab yahay waxaana loo jeedaa qofka tukanaya ee ama munfaridka ah ee keligii tukanaya ama imaamka ah loo jeedaa waana cidda laga rabo inay la yimaadaan sutro la yimaadaan oo sutro samaystaan laga rabo alimaam walmunfarid amaa dadka ma'muumiinta ee imaamka ku xidhan oo imaamka la tukanaya iyagu sutro gaara ma leh sutrada imaamka u sutra ah sutratulimaami sutratun liman khalfahu sida bukhaariba saxiixiisa uu baabaysto baab caynkaasa imaamka sutradiisa ayaa sutrana u ah iyo gabbood u ah cidda ka dambaysee ma'muumiinta ana sutroyadaa u ah xadiis waa lagu soo wariyey lafdigaa ku yimi laakiin sanad ahaan waa daciif jamaahiiru ahlilcilmina waxay qabaan saxdu inay tahay sidaas oo sutrat limaami sutratun liman khalfahu waxayna ka deliishadeen axaadiista sixaaxa ku sugan saxiixaynkii khayrkoodba ku sugan ee nabiga calayhi salaatu wasalaam oo saxaabada markaa tujinaya in marka waxa weeye bayna yaday safi markayse markaa waxaan yani maray yacni markaa cabdullaahi bnu cabaas uu sheegaayey dabeedna markaysaga dameerkiina halkaa lagu sii daayey marka waxa weeye yani bayna yaday safi markaysaga inuu maray looma diidin marka taasi waxay ku tusinaysaa sutradeeda inaanu markaysaga markaa jiidhin ayay ku tusinaysaa saas aawadeed safafka imaamka ku xidhana isdaba jooga hortooda waa la mari karaa dembina ma leh ee cidda la diidaayo salaada in la hormaro waa qofka munfaridka ee keligii tukanaya ama imaamka ah ee dadka tujinaya kuwaasaana sutrana laga rabaa in la hormarana aynay ahayn laakiin dadka ma'muumiinta ah sutro lagama rabo saas aawadeed yacni markaa saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam sutre may samaysan jirin marka nebigu tujinaayo sutre may samaysan jirin nebiguna kuma odhan sutra samaysta safafkana waa la hormari jiray safafkana waa la hormari jiray yacni saas yadaa weeye waa yahay xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo toddobiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo labiyo sagaashan can abiljuhaymi cabdillaahi bni alxaaris ibni simmati alansaariyi radia allahu canh bukhaari iyo muslim waxay abiljuhaym ka soo wariyeen qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waxau yidhi low yaclamu almaaru bayna yaday almusallii maada calayhi low yaclamu almaaru hadduu ogaan lahaa ka marayaa bayna yaday almusallii ka tukanaya hortiisa ka maraya hadduu ogaan lahaa maada calayhi maxaa korkiisa ku sugan hadduu ogaan lahaa yani dembi maxaa korkiisa ku sugan hadduu ogaan lahaa lakaana an yaqifa arbaciina khayran lahu min an yamura bayna yadayh lakaana an yaqifa arbaciina waxay ahaan lahayd inuu afartan istaago ayaa waxay noqon lahayd khayran lahu mid uga khayr badan bay noqon lahayd inuu afartan taagnaado min an yamura bayna yadayhi inuu maro hortiisa inuu maro qofkan tukanaya hortiisa inuu maro afartan inuu taagnaadaa u dhaantay oo uga khayr badnayd qaala raawi raawigii wuxuu yidhi laa adrii ma garanaayo qaala inuu yidhi arbaciina yowman afartan maalmood inuu yidhi aw arbaciina shahran ama afartan bilood inuu yidhi aw arbaciina sanatan ama afartan sane inuu yidhi ma kala garanaayo buuhi yacnii xadiidka markuu ii sheegaayey buuhi ma kala garanaayo ma afartan maalmood buu yidhi ma afartan bilood buu yidhi ma afartan sanuu yidhi afartanun baan hubaa buuhi inuusaa yidhi muttafaqun calayhi xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa qofka musalligee tukanaya oo ama munfarid ah oo keligii tukanaya amaba imaam ah waa innagii soo caddaynay in la hormaraa inay xaaraantu ayna bannaanayn marka isaga iyo sutrada dhexdooda in la maraa ma bannaanaa laakiin gabbood iyo sutra hadduu dhigto sutradaa waxa ka dambeeya waa la mari karaa dhibi kuma sugan haddii cidi ay soo hormarto isaga iyo sutradiisa ay kala dhex maraysana inuu iska daafaco ayuu markaa xaqu leeyahay oo la amray falyadfac fii naxri laabtiisa ha daafaco yacni marka dafcigaasina wuxuu noqonayaa yacni markaa shay-an fa shay-an si tadriijuu noqonayaa yacni markaa marba sidii hore si ka adag ayuu u daafacayaa hadduu markaa ku joogi waayo sidaasuu markaa u riixayaa oo u tuquntuqinaya fain abaa falyuqaatilhu faina macahu shaytaan hadduu diido ha la dagaalama xadiiska nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam waayo shaytaan baa weheliya hala dagaalama loogama jeedo hub ha u soo qaatee waxaa laga tilmaamayaa mudaafacada sidii hore ha ka baa looga jeeda laakiin waa laysku waafaqsanya inaan hub iyo wax lamida u isticmaalayn taa waa laysku waafaqsanya marka falyuqaatilhu waxaa looga jeedaa mudaafacadun ha adkeeyaa laga tilmaamayaa isagiina waa isa soo yani markaa ilaaba ilaa inuu maruu doonayaa kanna waxa weeye marka waa ka celinaya haakada marka maadaama waciid lagu sheegay iyo goodi lagu tilmaamay ya low yaclamu almaaru bayna yaday almusalli maada calayhi lakaana an yaqifa arbaciina khayran lahu min an yamura bayna yadayhi waxaa laga qaadanaya inay xaaraantaa laga qaadanaya oo keliyana maaha axaadiista kale qudheedu waa faa'iidaynaysaa oo waxa weeye marka fa ina macahu shaytaan iyo yani marka waxaweyan yani marka nahyiga markaysa waxaan yani macno nahyi laga qaadanayo kullu daalika waa laga deliishanaya taxriimka waa yahay haddaanu sutra samaysan inta u dhow oo dhan waa inaad marin yacni sutrada ilaa qadar saddex markaa dhudhun ayuu sutro markaysa markaa inuu ka dhigto ugu badnaan u bannaanayd marka saddexdaa dhudhun wixii ka dambeeya haddaad marto aanu sutradan samaysan insha allah waxba kaama saara bacdi si kale yidhi waa jiraan laakiin daliil male xadka ugu badanee sutra laga samaysan karaana waxay tahay yacni waa saddexdaas dhudhun weeye isagoo aan sutro samaysanna inuu qofkii isagu daafaco yacni xaqu yeelan maayo waayo xadiiska mudaafacada sheegaya wuxuu tilmaamayaa waa hadduu sutro yeeshay oo cidi ay doonto inay hormarto xaaladda caynkaasi ha iska daafaco waxaa laga qaadanayaa raawigu inuu taxari alfaadda ku samaynayo lafdiga aanu hubin aanu ku darayn riwaayada saas aawadeed markaa arbaciina yowman ama arbaciina shahran ama arbaciina sanatan ma odhan arbaciina bes intuu hubay qadarku hubay bes buu sheegay tan ku saabsan qofkii ma'muumka ahaa ee masbuuqa ahaa haddii imaamkii salaadii ka baxo sutro ma yeelanayaa mise yeelan maayo kollay taa culammadu waa isku khilaafaan bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin dee xukmi munfarid buu noqday hadduu xukmi munfarid noqdayna dee munfaridkiibuu la xukum noqonaya waa qowl ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam masbuuqiin waa noqon jireen qaarkood oo salaaddii waa lagala hormari jiray ee sutrana ma yeelan jirin marka imaamku uu salaadda ka baxo saas aawadeed in markaa sutro la yeeshaa xaaladda noocaas ah oo la samaystaa mid sunnada ku sugan ma aha culammada qaarkood saasay yidhaahdeen oo ibnu cuthaymiin saas yadaa buu odhanayaa ka annahu markaysaga loo istisxaabayo xaaladdii hore uu ku sugnaa wallaahu aclam kollay aahaarta saxaabada u baahan markaa in la baadho bal in laga arko wax naqli ah sutrada samaysadkeeda marka hore asal ahaan ama imaam ha noqdo ama munfarid ha noqdee ma waajib baa mise waa sunne culammadu waa isweydiiyaan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waa waajib iyagoo qaadanaya awaamirta soo aroortay falyastatir walow bisahmin waxaana yidhahdeen waa amar walamru yaqtadi lwujuub amarkuna waajibnima ayuu keensanaya laakiin culammadu waxay u badan yihiin sunne mu'akkada inay tahay ba aksarka culammadu ay ku tageen laakiin daa'ifa min ahli lcilmi oo xadiiska axaadiista daahirkooda deliishaday oo yidhi waa waajib sidaa yidhi way jiraan baabka saddex boqoliyo afariyo afartan baabu karaahati shuruuci lma'muumi fii naafila ma'muumku inuu gudagalaa inay karaahiyo tahay buu u baab yahay fii naafilatin sunna inuu gudagalo bacda shuruuci almu'adini markuu mu'adinku gudagalay dabadeed fii iqaamati salaati salaada qiimisteeda markuu gudagalay dabadeed ruuxii ma'muumka ahaa ee imaamka ku xidhanayey inuu sunno gudagalaa inay karaahiye tahay buu u baab yahay sawaaun kaanat innaafilatu sunnata tilka asalaati aw ghayraha waxa isku mida sunnadu inay ahaatay salaaddaa sunnaheedii raatibadee la socotay sunna qabliyoo kale ay tahay aw ghayraha ama sunno kaleba ay tahay marka mu'addinku qiimista gudagalo waa inaan wax sunna ah la gudagelin ee faralka markaa yacni markaa xaaladaasun loo diyaargaroobaa laakiin sunno in lagu sii mashquulo ama sunno la gala maaha xadiiska aan akhrino xadiiska kun iyo toddoba boqol iyo siddeed iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo saddexiyo sagaashan can abi hurayrata radia allahu canhu can ilnabiy sala allahu alayh wasalama qaal ida uqiimat isalaatu falaa salaata ila almaktuuba nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam idaa uqiimat isalaatu salaadda haddii la qiimo falaa salaata ila almaktuuba salaadi ma jirto tan faralkaa mooyaane salaad kale ma jirto yacni salaad kale in lala yimaadaa ma aha rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa haddii salaadda faralkaa la qiimo inaan sunno lala imanayn salaadiba ma jirto faralkaas mooyaane weliba waxaa soo arooray xadiis kale oo isla saxiixa muslim ku sugan oo sheegaya idaa uqiimat asalaatu falaa salaata ila alatii uqiimat haddii salaada la qiimo salaaddaa la qiimay mooyaane salaad kale ma jirto taasna waxaa laga qaadanayaa in salaad kale oo farala ah xataa wakhtigaa aan la gelin ama qadaa ha noqoto yacnii ama markaa qadaa yeena noqon marka sheikhu wuxuu tilmaamay in la gudagalaa wakhtigaas inay karaahiyo tahay ka warran haddii lagu jiray marka hore oo qofku isagoo sunno tukanaya baa salaaddii la qiimay muxuu yeelayaa xaaladda caynkaasa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waa qatcinayaa oo salaaddii waa goynayaa laakiin bacdu ahlilcilmi waxay sameeyeen tafsiil oo waxay yidhaahdeen haddii uu ka gaadhayo takbiiratulixraamka oo uu ka gaadhsiin karo inta markaa imaamku dadka safayo qaamada la dhammaynayo imaamkuna dadka safayo hadduu intaa ka gaadhsiin karo oo aan markaa ragcadda koowaad dhaafaynin culammada qaarna waxay yidhahdeen aan takbiiratu lixraamku dhaafaynin xaaladda caynkaasa wuu iska dhammaystirayaa laakiin haddii aanu ka soo gaadhayn ee takbiiratulixraamkao kale ay dhaafayso salaaddii qayb lagala hormarayo ila takbiiratu ixraamka inuu gaadho qudheedaa fadiila ku jirtaayoo fadiilo khaasay leedahay hataa axaadiista qaar ku soo aroortay qofka takbiiratu ixraamka gaadhaya oo afartan maalmood mar walba takbiiratu ixraamka soo gaadhay fadiilo khaasa inuu leeyahay marka qofka dee awalka salaadda kala xidhay iyo qofka markaa masbuuqa ahi dee kala fadli badan haddii taas markaa aanay seegaynin ou ka gaadhsiin karo sunnuhu waday waa dhammaystirayaa laakiin hadduu habsaamayo masbuuq noqonayo xaaladda caynkaasa waa inuu markaa ka baxaa yacni faralka u diyaargaroobaa gala faralka u diyaargaroobaa imaamka hor kala gala marka taana saas weeye marka iyadoo salaaddii faralka ahayd la qiimay waa inaan salaad kale lagu mashquulin xataa markaysaa qadaa waa inaan markaa xaaladdaasoo kale qofka aanu gelin ama jamciu isleeyahay salaadda jamci iyo wax la mid ah oo cudurdaar hadduu leeyahay inuu yidhaahdo tadamana waxaan la tukanayaa imaamka ta kalena waan marka waxaweye hormarinayaa marka iyadoo la qiimaan ka gaadhsiinaya intuu marka qiraa'adiya soo wado saas xataa inuu sameeye maaha falaa salaata ila alatii uqiimat baabka saddex boqol iyo shan iyo afartan baabu karaahati takhsiisi yowmi aljumucati bisiyaamin aw leylati bisalaatin min bayni allayaali baabu karaahati takhsiisi yowmi aljumuca maalinta jimce in lagu gaar yeelo kahashada la kahanaaye la karaahiyeysanayuu u baab yahay bisiyaamin soon lagu gaar yeelo aw leylatihi ama habeenkiisa habeenka jimce in lagu gaar yeelo bisalaatin salaad lagu gaar yeelo min bayni layaali habeenada dhexdooda laga gaar yeelo inay karaahiye tahay ayuu u baab yahay habeenka jimcuhuna waa habeenka maalinnimada jimce ka horeeya weeye ee habeenka ka dambeeya ma aha habeenka ka dambeeya wuxuu noqonayaa jumcada ka dambeeya sabti buu noqonayaa habeenka iyo maalinta habeenka horeeya xadiidka iyo toddoba boqol iyo sagaaliyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo afariyo sagaashan can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal laa takhusuu leylata aljumucati biqiyaamin min bayni allayaali nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa takhusuu ha ku gaaryeelina leylata aljumucati habeenka jimcaha ha ku gaariyeelina biqiyaamin qiyaamuleyl aad salaaddii habeenka u kacdaan ha ku gaaryeelina min bayni layaali habeennada kale ha kaga gaaryeelina walaa takhusuu yowma aljumucati bisiyaam walaa takhusuu ha ku gaaryeelina yowma aljumucati maalinta jimce bisiyaamin soon ha ku gaaryeelina min bayni alayaami ayaamaha dhexdooda ha kaga gaaryeelina ilaa an yakuuna fii sawmin yasuumuhu axadukum inuu soonkaasi ku sugan yahay mooyaane fii sawmin sawm ku dhex sugan yahay soomkaasoo yasuumuhu uu soomi jiray axadukum midkiin uu soomi jiray soon uu soomi jiro caado u ahaa inuu markaa ku sugan yahay mooyaane oo taa ka mid yahay mooyaane si kale yaan ugu gaar yeelin laakiin hadduu soonu caado u lahaa uu waafaqo xaaladda caynkaasi waa ku gaar yeeli karaa rawaahu muslim muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa maalinta jumcadu maadaamay tahay maalin qorraxu soo baxdo maalinta ugu khayrka badan sayidul ayaami ay tahoo maalmaha usbuuca ay ugu mudan tahay khayru yowmin talacat fiihi shamsu yowmu ljumuca ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inaga reebayaa inagu cindigeenna inaynu kaga gaar yeello oo ku khasisno cibaado aan sharcan la odhan ku khasisa oo habeenka jumcada aan qiyaam inayna ku gaar yeellaa waa laynaga reebay bimacnaa isagaan habeennada kala kicin qofkii oo qiyaamuleyl aanu kicin inuu yidhahdo caawa waxa weeyaan waa habeen jimco weeyaanoo waa ka fadli badan yahay habeennada kale qiyaamuleyl la kaalay qiyaamuleylkuna asaaratan sunnuu ahaa si caamu sunno uu ahaa laakiin gaaryeelista lagu gaaryeelayo habeenkan lagu gaaryeelayo iyadoo takhsiiska aan laga haynin rasuulka sala allahu calayhi wasalam xaggiisa aan laga hayn taasaa la diidaya maalinta jumco lafteeda nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi soon ha ku gaaryeelin oo maalmaha kale soon ha kaga gaaryeelina laakiin soon uu qofku soomi jiray oo caado u ahaa hadduu waafaqo wuu soomayaa masalan qof baa wuxuu sameeyaa maalina waa soomaa maalina waa afuraa siyaamu daawuud ayuu markaa la yimaadaa dabeedna maalintii markaa uu soomayaa ku beegantay jumco ku beegantay sida markaa camalkiisii caadadiisu ahaydna waxay tahay inuu sidaa u soomo miyuu ka daynayaa maalintaa jumcada mise waa soomaya mee waa soomaya ruux baa wuxuu samayn jiray sunnada maalinta carafada inuu soomo ayuu markaa la iman jiray oo ku dhaqmi jiray yowmu carafa waxay ku beegantay maalin jumca ah muxuu yeelayaa jamaahiiru ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waa soomayaa carafanimada ayaan u soomay waxayna soo gelaysaa ilaa an yakuuna fii sawmin yasuumuhu axadukum saasay soo gelaysa jamaahiiru ahlilcilmi saasay mareen wakadaa hadduu yowma caashuraa ku beegantana waa saasi la eg iyaday fiican tahayba maalinta caashurada in maalin kale lagu laraa oo la in cishtu ilaa qaabilin la asuumanna taasica xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey tilmaamaayo culammadu waa isla ogol yihiin maalinta jumca haddii markaa maalin kale lagu laro sida xadiiska soo socdaaba inuu sheegaayo in la soomi karo walow qofka yeena caadaba u ahaan jirin walow qofka yeena caadaba u ahaane hadduu markaa doonayo jumca inuu soomo oo maalin kale ku laro takhsiiskii noqon mayso dhibina kuma sugnaa xadiiskan soo socdaana sheegaya laakiin ifraadka maalinta jumca la diidayy culammada qaarkood oo daahirka xadiiskan yani qaatay yani sheegaya laa yasuumanna axadukum yowma aljumucati ilaa yowman qablahu aw bacdahu oo yidhi marnaba haddaan maalin kale lagu ladhin lama soomi karo sidaa yidhi waa jiraan oo sheekh albaani ka mid yahay laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay mareen salafan wa khalafan sida kaley mareen haddii waxa weeye markaa qofka ay caado u ahayd iyo muctaad inuu markaa waxa soomayo yani markaa taas markaa saasay mareen hadday maalinta carafo ku beegantana inuu soomaayo oo waxay leeyihin carafanimaduu u soomaya wahaakada xadiiska markaa waxaa laga qaadanayaa labadan cibaadee la sheegay in lagu gaar yeelo laynaga reebay maalinta jumcada iyo habeenkeeda qofkii is yidhahda ku gaar yeel muxuu ugu gaar yeelaya wakhtigan inuu fadli badan yahu ugu gaar yeelaya cibaadadanna ay tahay cibaado mashruuca asal ahaan marka culamada qaar waxay ka deliishadeen in laga qaadanayo wakhtiga cibaado lagu gaar yeelayo niyatu takhsiis loola imanayo inay tahay mid e, nas iyo deliil loo hayo haddaan daliil loo haynin takhsiiska wakhti lagu khasisaayo cibaado cibaadaadka ka mida lagu gaar yeelayaa inay noqonayso mid mamnuuca waayo cillada loo diiday in loogu gaar yeelaa waa maxay ma jumcanimada waxa weeye cillada loo diiday waa in markaa daliil ku gaar yeelaya aanu jirin wakhtigu inuu fadli badan yahay keliya kuma fillaa in cibaadaadka wixii la doono lagu gaar yeeli karo marka waxa loo diiday xikmadda loo diiday in loogu gaar yeelaa waxay tahay takhsiiskani waa inaanu daliil lahayn laakiin takhsiisku hadduu daliil leeyahay waa lagu gaar yeeli karaa oo sida xadiiska ku soo arooroo kale salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam in la farabadiyo maalinta jumcada iyo habeenkeeda in la farabadiyo waa takhsiis daliil leh baa la odhanayaa xadiiska noocaasoo kale culammada quweeyey waxay leeyihin waa takhsiis daliil lahoo yacni wakhtigaa in salliga nebiga la badsadaa oo salli fara badan lala yimaadaa oo ka duwan habeennada kale iyo maalmaha kale inta lala imanayo inay fiicantaa laga qaadanayaa marka meeshii sunnada laynagu yidhi cibaado ku gaar yeelana waa in lagu gaar yeelaa ama badinta la badinayo ha noqoto ama imaatinka lala imanayaba ha noqotee meeshii marka waxa weeye aan taksiiska laynoo sharciyeyna waa inagu cindigeenna waa kaga gaar inagu cindigeenna yacni aynaan kaga gaar yeelin yacni taasaa laga qaadanaya bay yidhahdeen xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa canhu bukhaari iyo muslim waxay abu hureyre ka soo wariyeen qaala inuu yidhi samictu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo laa yasuumanna axadukum yowma aljumucati ila yowman qablahu aw bacdah laa yasuumanna yaanu soomin oo yaanu soomin yaanu soomin axadukum midkiin yowma aljumucati maalinta jimcada ilaa yowman qablahu maalin ka horraysa in ay wehelisa mooyaane aw bacdahu ama maalin ka dambaysa inay wehelisa mooye si kale yaanu u soomin ay ila biyowmin qablahu yowman ay biyowmin qablahu aw bacdahu hadduu khamiista la soomaayo oo jumcadii ku ladhayo amaba markaa waxa weeye uu sabtida ku ladhayo xaaladda caynkaasa waa u bannaan tahay karaaho kuma sugna biduuni karaahay u bannaanto mashruucu tahay muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiska soo socdana waa la xadiiska kun iyo toddoba boqol iyo koob iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo lix iyo sagaashan wa can muxamed ibni cabbaadin qaala sa'altu jaabiran radia allaahu canhu muxamed ibni cabbaad waxau yidhi waxaan weydiiyey jaabir radia allaahu canhu annaha anabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu ma reebay can sawmi yowmi aljumuca maalinta jumcada soonkeeda ma reebay oo ma nahyey waa soomina ma yidhi qaala wuxuu idhi nacam haa yani wuxuu u jeedaa yadan marka waxa weye maalin kale lagu darin muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay oo labadoo soo wariyey xadiiska soo socda waa la mid waa xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo labiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo toddobiyo sagaashan wa can ummi almu'miniina juwayriyata bni alxaarisi radia allaahu canha ummi almu'miniin oo juwayriya binti alxaaris ahaatay waxa uu bukhaari ka soo wariyey ana nabiya sala allahu alayh wasalam in nebigu dakhala calayha yowma aljumuca in nebigu u soo galay maalin jimce wa hiya saa'ima wuxuu u soo galay walxaal hiya iyadu saa'imatun ay sooman tahay faqaala wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam asumti amsi shalay ma soontay qaalat waxay tihi laa maya qaala wuxuu idhi turiidiina an tasuumii hadan ma doonaysaa berri inaad soonto qaalat waxay tidhi laa maya qaala fa faaftirii haddaba afur buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa xadiiska soo wariyey axaadiistan waxaa laga qaadanayaa maalinta jumcada inaan soonka loo keli yeelin oo loo ifraadin ayaa laga qaadanayaa laakiin qofkii markaa labada maalmood ee midna ay ka horrayso jumcada waa khamiistee midna ay ka dambayso mid ahaan ku ladhaya oo khamiis iyo jumco isla soomaya ama jimco iyo sabti isla soomaya isaga markaa dhibi kuma sugna karaahana kuma jirto arrin mashruucaanu la yimi qofkii marka waxa weeye laakiin soonka ku gaar yeelaya jumcada oo ifraad la imanaya kaasaa la diidaya jumhuurkuna waxay leeyihiin hadduu waxaweeye soonkiisuu soomi jiray hadday waafaqdana wuxuu noqonayaa inuu markaa soomayo waayo ifraad uu ku gaar yeelayo xaaladda noocaasa ugama jeedo maadaama marka ay tahay maalintani muctaada ayuu ahayd waa soomayaa amaba marka waxa weeye maalin gaarkeeda loo sunneeyey ay tahayna way ku dareen oo waxay yidhaahdeen hadduu carafa ay waafaqdo ama maalina isagoo sooma maalina afura ay caynkaas ahayd soonkiisu oo deedna ay ku beeganto jumcadii waa soomayaa lamana odhanayo ilaaba ilaa waa inaad maalin kale ku ladhaa marka waxay iska soo gelaysaa bay ilaa an yakuuna fii sawmin yasuumuhu axadukum bay soo gelaysaa ala kulli xaal waxaa laga qaadanaya wakhtiga cibaado lagu gaar yeelayaa inay tahay mid daliil sharciya loo hayo ee wakhtigu inuu fadli badan yahay inayna ku fillayn wixii la doono in lagu gaar yeeli karo baabka saddex boqol iyo lixiyo afartan baabu taxriimi alwisaali fi sawm soonka in la xidhiidhiyaa inay xaaraan tahay buu u baab yahay wa huwa an yasuuma yowmayni aw akara walaa yaakulu walaa yashrabu baynahuma wa huwa wisaalka ama xidhiidhintu soonka dabada laysugu qabanayaa an yasuuma waa inuu soomo yowmayni laba maalmood uu soomo aw akara ama laba maalmood wax ka badan uu soomo walaa yaakulu walaa yashrabu baynahumaa wuxuu soomayaa walxaal laa yaakulu aanu waxba cunaynin walaa yashrabu aanu cabbaynin baynahumaa labada soon dhexdoodana aanu waxba cunayn waxna cabbayn bimacnaa wax soonka jebiya lama imanaayo siduu maalintii u soomanaa buu habeenkiina usii afxidhnaanayaa u soomanaanayaa maalinta kalena ku darayaa markaa dabeed waxay noqonaysaa laba maalmood iyo habeenkii u dhaxeeyey inaanu midnaba waxba cunin ayay noqonaysaa calaa haada waxaa ka imanaysaa lix iyo soddon saacadood oo isku xiga inaanu wax soonka jebiyaba la iman habeen iyo maalintoonna taasaa wisaal la yidhahda amaba ka badan oo saddex maalmood iyo habeennadoodiiba la wada soomanaado taasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu reebay waxaana loo jeedaa qofkii yacni ogaan isaga daaya cuntada iyo cabbitaanka iyo waxa soonka jebinayaba isaga daaya calaa wejhi tacabud isagoo allah ugu dhowaanaya oo rabbi ku caabudaya kaas ayaa waxa weeye la diidayaa wa ilaa hadduu markaa ama sahwi uga tago ama inuu wuxuu cunaba waayey inuu uga tegey ta noocaasi ma soo gelayso nahyigii oo noqon mayso wisaalkii xaaraanta ahaa noqon maayo wisaalkan ama xidhiidhintan soonka la xidhiidhinayo oo aan waxba la cunaynin labada maalmood soonkooda dhexdooda aan wax la cunayo iyo wax la cabbayaa toonna aynay jirin xaaraannimada ay xaaraan tahay ummadday ka xaaraan tahay ummatu muxamed sala allahu calayhi wasalam laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam waa u bannaanayd oo mashruuc bay u ahayd saynu axaadiistaba ku arki doonno nebigu waa la iman jiro waa samayn jiray laakiin ummadda ayuu ka reebay oo u diiday marka taxriimkani wuxuu u gaar yahay in ummadda laga xaaraantinimaynayo laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaraan kama ahayn waa yahay xadiidka kuniyo toddobaboqoliyo saddexiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kuniyo toddobaboqoliyo siddeed iyo sagaashan can abi hurayrata wa caa'ishata radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalama nahaa can ilwisaal abi hurayre iyo caaisha labaduba waxay sheegeen in nabigu calayhi salaatu wasalaam nahaa reebay canil wisaali xidhiidhinta soonka la xidhiidhinaayo oo aan labada maalmood soonkooda dhexdooda aan waxba la cunaynin waxna la cabbaynin taa waa diido waa reebay ummadda waa ka nahiyey oo waa u diiday muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiska kalena isla mawduucaasi ku saabsanya aan ku darno xadiiska kuniyo toddoba boqol iyo afar iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo sagaaliyo sagaashan wa can ibni cumara radi allaahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam can ilwisaal cabdullaahi ibni cumar wuxuu yidhi rasuulku calayhi asalaatu wasalaam wuxuu reebay can ilwisaali xidhiidhinta soonka la xidhiidhinaayo bimacnaa laba maalmood ama saddex maalmood iyo habeennadoodii midnaba aan waxba la cunayn waxna la cabbayn intaasu ummadda u diidoo ka reebay oo yidhi markaa ha samaynina qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadu innaka tuwaasil rasuulkii ilaahayow sala allahu calayhi wasalam adiguba waad xidhiidhisaa bay yidhaahdeen waxay u jeedaan adigu waad samaysaa yacni haddaad adigu samaysana dee ku dayashadaadaa nala amray inaannu kugu dayanno laqad kaana lakum fii rasuuliillahi uswatun xasana marka dee haddii adigu aad samayso miyn annagana noo bannaanayn kaanu ay leeyihiin marka waxay is yidhahdeen talow mayaa la nasakhay yacni xukunkii inuu soonka xidhiidhiyo ahayd isagu uu xidhiidhin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam mise waxa weeye marka khusuusiya jirta su-aashaasu noocaasoo kale u dhacaysa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam innii anigu lastu milakum idinkoo kale ma ihi alfaadda qaar waxaa ku soo aroortay lastu ka hay'atikum qaabkiinoo kale ma ihi lastu milakum idinkoo kale ma ihi baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam innii aniga utcamu waa lay quudiyaa oo xagga allah baa layga quudiyaa wa usqaa waana lay waraabiyaa waxaa loo jeedaa oo macnuhu u dhacayaa awooddii cuntada iyo cabbitaanka laga heli jiray ayaa allah isiiyaa ayaa laga tilmaamaya oo munaajaadka waa allah la munaajoonayo la faqaayo allah caabudayo allah xusaayo yacni taasuu quwo badan ka helayaa marka quwata atacaami washaraab ayaan markaa helaa buu leeyey laakiin looma jeedo xaqiiqatan inuu wax cunayo ama wax cabbaayo oo cunto iyo cabitaan la siinaayo waayo taasoon ma jiraayo hadduu markaa cunitaan iyo cabbitaan yacni marka ay jirayaan dee soonku waa jabi lahaa laakiin waxaa laga tilmaamayaa awooddoodii oo kale ayaan helaa oo xagga allah layga siiyaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa hada lafdu lbukhaariyi kanna waa lafdigii bukhaari weeye riwaayo kale waxaa ku soo aroortay oo bukhaari iyo muslim u sugnaatay innii abiitu yutcimunii rabbii wayasqiinii anigu waxaan habeenkii ahaadaan ku baryaa rabbigay miduu iquudinaayo ina waraabinayo xaalan yacni markaa anigoo ah ayaan markaa baryaa yacni saasaan ku sugnaadaa waxaan ahaadaa miduu rabbi quudinayo oo waraabinayo yacni abiitu bimacnaa akuunu yacni saasaan ahaadaa baytuutadana waxaa loo isticmaalaa xagga habeenka weliba loo isticmaalaa riwaayo maalinta lafteeda sheegaysaana waa jirtaa adallu markaa tilmaamaysa waa ahaanshaha iyaduna maalintii weeye calaa kulli xaal riwaayaadka waxaa laga qaadanayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka ka awood badnaa oo tudhaalo ummadda uu tudhaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu uga reebay ummaddu inay wisaal la yimaadaan oo soonka dabada isugu qabtaanoo habeen iyo maalinba ay wada soomaan ee maalinta kalena ku sii xidhiidhiyaan iyagoo aan afurin iyagaan cashayn iyagaan waxba cunin iyagaan waxba cabbin iyagaan suxuuran ya sidaas inay sameeyaan nebigu waa u diiday calayhi salaatu wasalaam isaguna waa samayn jiray culammadu waxay isweydiiyaan ummadda maxaaraan bay ka tahay mise karahatu tansiih bay u tahay kolle khilaaf baa ku jira oo ahlucilmiga qaarkood karaahay ku xambaarayaan karaahatu tansiih inay tahay laakiin taxriim aynay ahayn waxaanay ka deliishadeen inay taxriim ahayn culammada qaarkood ee inay saxaabada qaarkood yidhaahdeen waa awoodaynaa annaguba waa xidhiidhin karnaa dabeedna marka waxa markii ay saa yidhaahdeen ayuu nebigu la xidhiidhiyey iyaguna waa xidhiidhiyeen yacni markii waxa weeye markaa saddex maalmood ama laba maalmood uu nebigu calayhi salaatu wasalaam la xidhiidhiyey ayaa bishii ramadaan ay dhammaatay oo bimacnaa shawaal baa bilatay marka dee in ciiddii loo afuro ayaa laazim noqonaysa markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu marka uu yidhi haddii waxa weeye uu bishu dibdhici lahayd waa markaa waa siyaadin lahaay oo bimacnaa wisaalka waan sii wadi lahaa yacni markaa sidaas yadaa buu yidhi kalmunakili lahu sidii mid ku ciqaabayo kale marka calaa kulli xaal khilaaf baa ku jira ma taxriim baa mise waa tanziih yacni markaa saas yada sheekhu waxa uu doortay culamo kalena mareen inay xaaraan tahay oo ummadda aynay u bannaanayn wisaal inay la yimaadaan asalna nahyiga taxriim baa u ah laakiin oggolaanshaha uu marka nebigu u oggolaaday calayhi salaatu wasalaam ayaa marka waxa weeye yacni markaa yacni ishkaal gelinaysa haddaan la odhan markii dambe yacni markaa nahyi kaleoo lagu sii adkaynayo ayaa soo arooray inni utcamu wa usqaa loogama jeedo saynu horeba usoo sheegnay in cunto iyo cabbitaan la siinaayo waayo taasoon ma jirin ee waxaa looga jeedaa in quwadii iyo xooggii la siinaayo cuntada iyo cabbitaanka laga helaayey taasaa laga tilmaamaya waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa cibaado badnaa dee cibaadada badan buu marka waxa weeye xoog ka helayaa dikriga badanna waxa laga helaa yacni awood iyo xoog baa laga helaa qofkuna shayga uu aadka u jecel yahay waa isku ilaawaayo cuntada iyo cabitaankaba waa uu ilaawaa shaacira gabiye wuxuu i axaadiisu min dikraaki tashquluha can isharaabi wa tulhiiha can izaadi yacni wuxuu yidhi waxay leedahay buu yidhi markaa sheekooyin bay leedahay buu yidhi cid buu sheegayey markaysaga makhluuqu markaa tilmaamayey yacni xuskaas yacni la xusayo oo la sheegayaa ay ka mashquulinayso lagu ilaawayo cunto iyo cabbitaanba lagu ilaawayo shayga uu qofku aadka u jecel yahay waa isku ilaawaa xaajaadkiisi iyo danihiisiiba wuu ilaawaa dee jacaylka allah la jecel yahay oo khaas ahaan nebigu calayhi salaatu wasalaam uu jeclaana wuxuu ahaa midaan marka waxa weeye wax la mida aanu jirin axaadiista qaarkood baa jirto wax ka soo reebaysa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegayo yacni qofkii doonaya inuu wisaal sameeyo haatan ila saxar ha sameeyo oo habeenkii oo dhan yaanu afxidhnaane ilaa wakhtiga suxuurta laga gaadhaayo ha iska afxidhnaado hadduu doonaayo saas aawadeed culammadu waxay yidhaahdaan taasi waxay noqonaysaa reebis laga soo reebaayo marka tan waxa weeyaan xukunkeedu adkaanaya waxay noqonaysaa isugu bixinta laysku bixinayo oo qofku marka labada maalmood soonkooda aan waxba u dhaxaysiinayn wax mufadir ah aanu u dhaxaysiinayn marka haddii laakiin uu sameeyo inuu markaa eh, afuradii iyo cashadii iyo wakhtigaa habeenkii isku jira ee hore inuu markaa cunnada iska daayo iyo cabitaananka iyo waxyaalaha soonka afurinaya laakiin wakhtiga soo dhowaadkun suxuurto xadiiska waxaa laga qaadanayaa bay yidhaahdeen inaan dhibi ku sugnayn taas ayaa laga qaadanaya marka waxay ka dhigantahy bimathaabati alistisnaa bay ka dhigantahy istisnoo kale ayay ka dhigantahy halkaa inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub